shaqadooda baa taas inay ficilka mudaaric jismiyaan reebaan macnahoodu laakiin wuu kala duwan yahay kuwii hore kumaynaan darin macnahooda kuwan macnahu isagaa ku daray qaacidada labada sheekh baa ku daray marka wuxuu ku daraynaa lam waxaad odhanaysaa xarfu nafyin wa jasmin oo labada haddaad wada sheegayso washari mid walba macnihiisaan ku darayna lam waxaanu inaa markaan ecraabayna xarfu nafyin wa jasmin jasmintii maxaa laga horreysiinaya oo shaqadii ay qabanayeen ayd maxaa laga horreysiinaya macnaheegii oo nafyiga laada maxaynu odhanaa xarfu nahyin wa jasmin intana waxaa la odhan doonaa xarfu sharin haddii sidaa iyo sidaa la yeelo weyaan shari baa ku jira halkaa socotay wey yusaafir akuuka in yusaafir akuuka waa shardiga tuu walaalkaa safro tusaafir macahu adiguna waa raax tusaafir laba ficil baa ku jira yusaafirta hore iyo tusaafirta labada arrimoodna way isku xidhan yihin ninkan lala hadlaya waxaa laleeyahay haddii uu walaalkaa safruun baad safraysa kan lala hadlaya safarkiisu wuxuu ku xidhan yahay walaalkii safarkiisa ku xidhay sidaa iyo sidaa yeesho oo shardiga aniguna sidaasaan yeelaya kaa dambana waxaa la yidhaha jawaabu shardi meesha shardi baa ku jira intu waa xarfu shardin ficilka u horeeya waa ficlu shardin ficilka dambena waa jawaabu shardi wada shardi baa ku jira sooma intu maxay tahay xarfu shardi wa jasmi ficilka labada ficil ku jira meesha labadaba majsuumka ay la jasmiyey ama la reebay ka hore waxaa la dhaha ficlu waa kii shardiga ah ka dambana waxaa la dhaha jawaabu shardin haddii shardigaasi dhaco wixii dhimanayay wey haddii sidaa iyo sidaa la yeelo waxaya waxaasa dhahay waayahay alicraabo in taftax iyo yatajadad inta kale waan ka boodayejo waxaa soo qaadanaya ha isku dhiibin icraabka inta kale inta iyo labada ficilay tasmisul icraab in maxaynu odhanayna markaynu icraabin xarfu shard hardiba mise waa jawaab har ficlu muaaric ficlu har noociisi baad sheegaysa ficlu muaaric wey ficlu shardina wey majsuum bin awal waxaynu ku icraab jiray ficl muaaric majsuum bin bu ah waxaad soo dhex gelaysaa un sheeg inuu ficlu shardina yahay iyo inuu jawaabu shardi yahay labadun kala sheeg marka taftax waa ficlu muaaric intaynaan majsuum odhan waxaan soo gelaynaa ficlu shardin ficlu mudaaric ficlu shardi majsuumun bin yatajadad maxaan odhanaya ficlu mudaaric ma ficlu shardi ba mise wa jawaab shard jawaabu shard majsuumun bin isaguna waa majsuumun bin marka keliya inta keliya imisay jisminaysaa laba ficil in tajlis iyo waxaan icraabaya tamra waxaad odhanaysaa in xarfu shari wa jasm tajlis ficlu mudaaric ficlu shar majsuum bin tamrad ficlu mudaaric jawaab shar majsuum bin in yusaafir akuuka tusaafir in xarfu shari wa jasmin yusaafir ficlu mudaaric ficlu shar majzuum bl tusaafir ficl muaarc jawaab shar raabkeeni ku hore baa kusoo raabana wax kusoo biiray ficlu shardi inuu yahay inaad sheegto ama jawaabu shardi inuu yahay kuwa kale waxay laaan ficlu muaaric majsuumun bi ubalba halkan waxaa soo dhagaysa ficlu muaaric markaa tira intaanad majsuumun bi odhan ma ficlu shardi ba mise waa jawaabu shard kala sheeg khulaasada markaa ama qawaacidka waxa uu yihi yujsamu ficlu mudaaric ficilka mudaaric waa la jasmiyaa goorma idaa sabaqahu markuu ka hormaro xarf شرط ma cuni lam yaxfad ma xifdiyin lam yaqbid ma qabanin yanfi wuxuu anfiyaa waa xarfu nafyi xusuul alficli ficilka dhicidiisii fi u dhacay yuu diidaa ma dhicin buu yidhaha waxaa laba sib wathani xarafka labaad oo laadiihi yanhaa isagu ka buu ahaa xarfu nafyin buu ahaa soo maa kana waa maxay yanhaa isagu waa xarfu xarfu eh, nahyin yanhaa wuxuu ka reebaa an camal ficli ficilka samayntiisa ficilka samayntiisa kuu diidan yahay laa taakul laa tashrab laa taqra laa tajlis yanhaa can camal ficli ha samaynina ayuu leeyahay تتجدد